بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكتابك أني الرحيق المختوم darsigaanu waa darsigii saddexaad waxaan kusoo jirnay ciwaankii aqwaamu lcarab mawqicu lcarab wa aqwaamuhaa waxaan soo akrinay ciwaanka kale maw mawqicu lcarab waxaan kusoo xijinay aqwaamu lcarab baan ku dhex jirnaa hadda waxaan soo sheegnay carabtu in loo qeybiyey saddex qaybood alcarabu albaa'ida carabtii baaba'doo firgo'day alcarabu alcaariba carabtii carabta ahayd oo asalka ahayd alcarabu almustacriba carabt carabtii carbowday marka hore meelo kale kasoo jeeday laakiin carab intay dhex gashay carabta noqotay waxaan kasoo sheekeynay carabulcaariba carabtii asalka ahayd inay ugu waaweynayeen laba qabiil oo la yihaahda ximyar iyo kahlaan ximyar iyo kahlaan asalkooduna reer yeman ay ahaayeen ximyarna inay yeman ku hartay kahlaanna inay soo qaxday oo jaziirat alcarab iyo daafaheed ay ku kala firdheen kahlaantii baan sii qaybinayo al azu iyo lakhmun wa judaam iyo banuutay iyo kanda baan usoo kala qayqaybinay halkaasay noo maraysay caawa waxaan ka bilaabaynaa darsigeena wa hunaaka qabiilatu min ximyar halkaasaan ka qabanaynaa ila soco markaa wa hunaaka waxaa jiro qabiilatun qabiilo oo min ximyar ximyar ka tirsan yacni qabiilooyinka laga sheekeynahayo o dhan kahlaan bay ahaayeen waxaan soo sheegnay xemyarna inay yeman ku hartay hal qabiilo oo jifa yar ah oo ka tirsan xemyar baa iyadana soo guurtay oo soo hijrootay oo yeman kasoo guurtay wuxuu yidhi wa hunaaka halkan waxaa ahday qabiilatun qabiilo min xemyar xemyar ka tirsan maca ikhtilaafi fi nisbatiha ilayh iyadoo weliba la isku khilaafsan yahay ku abtirsashadeeda ay ku abtirsanaysa ximyar nimankan ma ree ximyar bay ahaayeen mase ree ximyar asal ah ma ahayn baa weliba khilaaf ku jiraa maca ikhtilaafi fi nisbatiha ilayhi ku abtirsashadeeda ay ku abtirsanayso ximyar weliba iyadoo la isku khilaafsan yahay wahiya qabiilkaasna qudaacatun weeye qabiilka qudaaco la yidhaahdo hajarat ilyamana yaman bay kasoo guurtay wastawdanad waxay degtay baadiyatu samwa baadiyaha ba baadiyatu samawa baadiyaha samaawo meesha la yidhaha baadiyaheeday degtay oo ah min mashaarif alciraaq ciraaq xuduuddeeda meel ciraaq xuduuddeeda ah oo samaawo la yidhaahdo baadiyaheeday degtay waana qabiil yar oo ximyar ka tirsan ama inta kale oo ximyar waxay ku hareen yeman wa ama alcarabu lmustacriba carabtii carbowday oo carabta noqotay oo markii hore aan carab ahayn laakiin carabta noqotay yacni waa maaragtay nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam iyo duriyadiisii firkiisii weeye waana mida nabiyullaahi maxamed sala allahu caleyh wasalam uu ku abtirsado suubanahu uu ka dhashay wa ama alcarabu lmustacriba carabtii carbowday fa aslu jaddihim awowgoodii kore fa aslu jaddihim alaclaa awowgoodii sarreeyey asalkiisu maaragtay wahuwa awowgaasna sayiduna ibraahim calayhi salaam weeye min bilaadi alciraaq bay ka yimaadeen dhulka ciraaq waxay ku abtirsadaan nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam nabiyullahi ismaaciilna waxaa dhalay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wuxuu halkan ka geli doonaa oo ka sheekayn doonaa sida nabiyullahi ismaaciil uu ku yimid maka uu ku yimid waad ogtihi nabiyullahi ibraahim waxaa degaan u ahaa ciraaq halkaana waxaa ka talin jiray boqor liyaa namruud la yidhaahdo markii inay gubaan ay damceen oo ilaahay uu ka badbaadiyey uu kasoo hijrooday taasaa marka haddana lakaga sheekeynayaa wuxuu yidhi wa ama alcarabu lmustacriba carabtii carbowday fa aslu jaddihim alaclaa awowgoodii ugu sarreeyey wahuwa sayidunaa ibraahim calayhi assalaam wooye min bilaadi alciraaqi dhulkii ciraaq buu ka yimid wa min baldatin magaalo ayuu ka yimid yuqaalu lahaa la yidhaahdo r magaalo r la yidhaha r ayuu ka yimid magaaladaasoo calaa shaatii ilgarbiyi daanta galbeed kaga yaalo min nahri lfuraad webiga furaad la yidhaahdo dhinaca galbeedka ka taalo magaalada r la yidhaahdo ee webiga furaad la yidhaahdo dhinaca galbeedka ka saaran bilqurbi meel u dhow weliba min min alkuufa meesha kuufa la yidhaahda agteeda kuufana waa garanaysaan waa meeshii sayidina caliy bna abi taalib uu ku xabaalnaa halkaa iyada ah bay magaaladaasi u dhoweyd yacni waa magaalooyin hadda iska baaba-ay waxaa laga hadlahaya waa nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil iyo malaha qiyaasta hadda shan kun oo sano kama yar haddayna ka badnayn wuxuu yidhi sheekhu waqad jaa-ad way timid oo way keentay alxafriyaatu alxafriyaatu qodidii la qoday godadkii la qoday iyo watanqiibaatu dhulkii la dalooliyey waxay keentay bitafaasiila macluumaad waasicatan ballaaran oo can hadihi albeldati magaalada ku saabsan wa can usrati ibraahima calayhi salaam iyo qoyskii nabiyullaahi ibraahim ku saabsan wa can il axwaali addiiniyati waalijtimaaciya arrimihii diineed iyo kuwii bulshabo ay lahayd fii tilka albilaadi magaaladaas ku saabsan yacni dhulkii markii la qodo oo cilmi baaris la sameeyey ayaa wax badan oo macluumaada la ogaaday yacni waxaa la yidhahdaa cilmu l aathaar cilmu al aathaar ingiriiska antropology baa lagu yidhaahdaa markii dhulkaa inta la qodo lafa loo tago lafihii la baaro inta ay jiraan iyo dadkan siday ahayn axwaashoodii iyo siday u noolaayeen waxyaalahaas raadraaca ah hore ee ummad hore la raad raaco cilmul aathaar baa la yidhahdaa markii cilmul aathaar la sameeyey oo magaaladii aar ahayd iyo markii dhulka inta la qoday dhulka hoostiisa laga helay lafahoodii iyo baaritaankii la sameeyey waxyaalo badan baa la ogaaday buu leeyahay siday u noolaayeen iyo xaalku siduu ahaa iyo waxyaala saasaa la ogaaday waa waxyaalaha culumta ahe ilaahay subxaanahu watacaala u fududey dadku ay baran karaan ay baran karaan wuxuu yidhi waqad jaa-ad way keentay alxafariyaatu qodidii la qoday godadka iyo watan watanqiibaatu iyo maaragtay dhulkii la dalooliyey bitafasiila waasica tafaasiil ballaaran bay keentay oo can hadihi lbeldati magaalada ku saabsan wa can usrati ibrahima calayhi salaam wa can alaxwaali diiniyati walijtimaaciyati fi tilka tilka albilaadi iyo arrimihii diineed iyo arrimihii bulsho ee magaaladaas iyo siday u nooleydbo iyo siday u nooleydbo <clears throat> waaya <clears throat> wa macluuman waxaa la wada og yahay ana ibraahima calayhi asalaam nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam haajara inuu kasoo hijrooday minha magaaladaas caar la yidhaahdo ama ciraaq ilaa xa ilaa xaaraan uu usoo hijrooday xaaraan meesha la yidhaahdo aw ama xaraan ama ra-doo la shiday ama xado alifka lala taagay labada magacba waa la sheegaa magaaladaasu usoo hijrooday wa minhaa haddana wuu kasii hijroodo ilaa falastiin filistiin buu usii hijrooday watakhadaha wuxuu ka yeeshay falastiin qaacidatan saldhig ama fariisin lidacwatihi dacwadiisii uu dadka ugu yeereeyey ilaahay subxaanahu watacaala dadka ugu yeereeyey halkaasuu qaacido ka dhigtoo degay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waqtiga laga hadlayana oo wakti aad u dheer weye aada u horeeyey nabiyullahi ibrahim meesha uu ku noolaa waxa weeye ii sheegeen markii asnaamta ay caabudi jireen intuu gubay suurata ibraahim baa ka sheekeynaysa intuu asnaamtii gubay haddana ay qabteen isagii oy dab u shideen oo ilaahay uu ka badbaadiyey oo maaragtay markaa uu kasoo hijrooday uu kasoo hijrooday ahay dhulkaana hadde gaadiid markaa laguma socde oo diyaaradahan iyo basaskan iyo tareenadan iyo waxyaalaha ma jiraane lug baa lagu soconayaa waxa ugu badan oo la fuulaa waa gaadiid wa waa waa geel iyo awr baa la saaran yahay ahay awr baa la saaran yahay waya wa minhaa buu ka hijrooday xaraan ilaa filistiin buu u hijrooday waittakhadaha wuxuu ka yeeshay qaacidatan saldhig lidacwatihi dacwadiisa wa kaanad waxay ahayd lahu asaga jawlaatun wareegyo ayaa usugnaa wa kaanad lahu waxaa usugnaa ibraahim jawlaatun wareegyo fii arjaa'i haadihi albilaadi dhulkaa uu ku wareegaya dacaladiisa iyo daafihiisa iyo wakayriha meelo kalabo aad buu usocon jiro dacwadu intaa faafin jiray iyo tawxiidka waqadima wuu soo galay maratan mar ilaa misr misr buu soo galay magaalada masr waa qaahire masr haddaad maqasho qaahiro weeye haddii la kala qado masr iyo alskandariya la yidhaahdo midna eh, masrna qaahira loo jeedaa hadda magacii guud wadankii oo dhan baa masar loo bixiya laakin laakiin kutubta taariikhda iyo siirada haddaad masr ku aragto waxaa loo jeedo markaa waa qaahira waqadima wuu soo galay maratan mar ilaa misr buu soo galay waqad xaawala wuxuu isku dayay fircawnu misra fircoonkii masar ka talin jiray wuxuu isku daray isku dayay kaydan shirqool iyo dhagar iyo wasuu'an xumaan bizawjatihi xaaskiisii saara ahayd inuu xumaan ku sameeyo walaakina allaha ilaahay radda wuu celiyey kaydahu dhagartiisii iyo xumaantiisi fii naxrihi isaga dhuuntiisa ku celiyo ilaahay baa ka qabtay qisadana waxay ahayd nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu soo galay masar waxaa ka talin jiray fircoon fircoonka markaa laga hadlahayo fircoonkii nabiyullaahi muuse lagu salladay ma aha nin kastoo madaxa fircoonnimadu waa darajo faraacinaa la dhihi jiray nin madax oo markaasi nimankii qibtiyiinta ahay oo masar ka talin jiray ahaa ninka hadba madaxdaa fircoon la dhihi jiray waad garanaysaan xilliga nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo xilliga ibraahim wakti dheer baa u dhexeeyay maxaa yidhi ibraahim calayhi salaam wuxuu dhalay isxaaq ismaaciil iyo isxaaq isxaaq wuxuu dhalay yacquub yacquub wuxuu wiilashiisa waxaa ka mid ahaa kob iyo tobankii wiil waxaa ka mid ahaa laba iyo tobankii wiil yuusuf baa ka mid ahaa calayhi salaam yuusuf kadib iyo muusena wakti dheer baa weliba usii dhexeeyey ayaa usii dhexeeyey markii nabiyullaahi muuse calayhi salaam ilaahay uu ka badbaadiyey fircoon oo faraaciinadii la halaago baddu ay laqday oo webigu laqay markaa kadib masar waxaa qabsaday niman la yidhaha farisiyiin oo iraaniyiin ah muddo dheer bay ka talin jireen farisiyiintii haddana waa laga qabsadoo niman kale oo yunaaniyiin la yidhaahdo greeg ah baa masar ka talin jiray muddo dheer nimankii griig aha yunaaniyiinta ah haddana waxaa ka qabsaday niman romaniyiin ah oo muddo dheer ka jelin jiray waa nimankii boqoradii muqawqis oo islaamka ugu yimid oo islaamkaa ka qabsaday markii dambe islaamkaa ka qabsaday marka waktiga sidaa u dheer <clears throat> ayaa nin kastoo hadba yimaado waxaa la dhihi jiray fircoon kii nabiyullahi ibrahim xilligiisaa joogay waa fircoon kii maaragtay ka dambeeyey waa fircoon ilaa nabiyullahi muuse calayhi salaam uu kasoo gaaray fircoon ninka markaa madaxda ka ah masar ayaa oo fircoonka ahaa markuu nabiyullahi ibraahim oo soo hijrooday oo gabadhiisi xaaskiisi saara wato aysan waxna u dhalin gabadh aada u qurux badanna way ahayd qisada waxaa ka sheekeyna saxiixulbukhaariga cabdullahi ibn cabaas ba xadiiskaa wariyey ayuu wuxuu ninkii fircoon ahaaba wuxuu doonay gabadhii quruxda badnayd markii la yidhi nin socotaa meesha marayo oo naag qurux badan wato wuxuu doonaa naagti gabadha inuu ka dhaco gabadha inuu ka dhaco <clears throat> nabiyullahi ibraahimna wuxuu yidhi hadduu ku weydiiyo maxaad isu tihiin waxaa tidhaha waa walaalkay maxaa yeelay tawxiidkay walaalo ku ahaayeen cid kale oo ahlu tawxiida ah, meesha ma joogin labadooda walaalo ahaa walaalo dhalasho ma ahana marka walaalo tawxiid weeye walaalo tawxiid wey ninkii fircoon ahaa markuu saara arkay wuxuu yidhi hala iisoo qabto waa loo geeyey wuxuu damcay inuu wax ku sameeyo gacantuu la soo aaday wuuba qalalay suuxaybu afku abur ka sii daayey cabbaar markuu suuxsanaa iyaduna ilaahay bay ka magan gashay cabbaar markuu suuxsanaa buu soo miyirsaday wuu dareemay marka gabadhu gabar lagu heliya inay tahay oo qof keligiis ka socda aysan ahayn xagga rabbi laga taageeraya inay tahay damacina waa ka hari waayo gabadha waa gabar qurux badan oo lama quuri karo xoogaa markuu fayoobaado oo miyirsado xoogaa fadhiya oo mar labaad buu soo hanguriyay haddana sidii oo kale u qalalay saddex jeer baa la sheegay inuu qalalay oo uu suuxay oo afka ka sii daayay markii saddexaad ayuu wuxuu yihi markaan alla ilahay markaan waxa ku xigto inaad dhimato wax kaloo kuu haray male nafta lagaa qaado ayaa kuu haray markaasuu raaligelin bixiyey xooluu siiyey gabadha haajaro la yidhaahdana waa siiyey gabadha haajaro la yidhaahdana wuu siiyey oo yuu siinayaa saar uu siiyey wuxuu yidhi haajarana wataa raallina ahow xoolahana qaado gabadhaana qaado ha kuu adeegtee marka saarna markaa carruur male wax badana nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam way isqabaan saarana waxay dhashay isxaaq haajara oo gabadhii la siiyey ah gaalada waxay yidhaahdaan waa war been ahe addoon bay ahayd iyagoo markaas halkaa xuman ka raadinayo ismaaciil bay dhali doontaa carabta marka naag addoonaha laga dhalay oo waxbaa u dhima nasabnimadooda halkaasay ka wadaan yahuuddu annagana waxaa nala ka dhalay saarar oo gabar xora ahayd marka laakiin sida siirada ay qorayso gabadha uu siiyey ninka boqorka asagaabaa dhalay gabadhiisii bay ahayd wuxuu xaalmarinta u bixiyay markuu arkay arrintu meeshay marayso gabadhaana gabadh xagga rabbi laga taageeraya inay tahay wuxuu yidhi tii aan ku dhalay tii aan dhalay baan ku siiye ku adeegto iyada ku adeegto kolley ama addoonha laga dhala ama ayaan laga dhalin qof walba qofkii camalkiisu wanaagsanaadaa wanaagsan laakiin ayagu halkaasay cillad ka raadiyaan way cillad ka raadiyaan waaya waqad xaawala wuxuu isku dayay fircaunu misra masr fircoonkeedii kaydan xumaan kaydan shirqool iyo dhagar iyo wasuu'an xumaan ayuu isku maaragtay isku dayay bizawjatii xaaskiisii nabiyullaahi ibraahim saara ahayd walaakina allaha ilaahay radda wuu celiyey kaydahu dhagartiisii fii naxrihi dhuuntiisuu ku celiyey oo ilaahay baa dhuunta qabtay wa carafa wuu gartay wuu aqoonsaday fircawna fircawn maa shaygii lisaarata saara u sugnaaday oo min asilati xiriirkii alqawiyati ee xoogganaa ee billaahi ilaah ay la lahayd xagga rabbi in laga taageerayo laga ayidsan yahay saara ayuu dareemay maxaa yeele markuu soo aadabo waxa weeye dhulkuuba ku dhacayaabo intuu wareero uu suuxayaabo uuba qalalayaa sidii qof qalal qabo marka xiriir weyn inay allah la leedahay buu dareemay waa fircoono way khayr daran yihiin laakiin weli way ogyihiin jiritaanka alle way way kibir iyo isweyne bay u diidayaan ahay uu dareemay xataa xataa akhdamaha ilaa uu ka u adeejiyey ibnatahu gabadhiisii haajar ahayd haajare ahayd ayuu adeegta ahaan u siiyey ayuu u siiyey gabadhiisii haajare ahayd ayuu u siiyey ictiraafan qirasho uu qirayo bifadlihaa saararo fadligeeda ahi marka gabadhan buu siyuu yihi adigana ha ku adeegto waana gabadhaydii muddo markii la wada socday saarana aysan ibraahim waxba u dhalin waktigiina dheeraaday markaana ilahi ibraahim la leeyahay ilaa sagaashankiibu maraya la weynaaday bay waxay tiri wareedhe gabadhan adeegtada noo ah waa intaasay ku dhashee ayada guurso ayadana guurso wazawajadhaa way u guurisay gabadhii haajare ahayd saaratu saaro ayaa u guurisay saaro waa xaaskiisii hore waana gabadha dhali doonto saara waa gabadha dhali doonto isxaaq dhali doonto weeye gabadhii haajare ahayd bay u guurisay wazawajadhaa way u guurisay wazawajad way guurisay haa haajaray u guurisay saaratu gabadhii saaro ahayd ibraahima ibraahim bay u guurisay xaaskiisii hore u weynayd ayaa gabadhii adeegtadeeda ahayd u guurisay ahay marka gabadhii haajare ahayd oo dambe baa marka uur yeelatay oo uurka ismaaciil yeelatay tii weynaydoo hore oo saaro ahayd dib bay isxaaq ka dhali doontaa laakiin guurka waxaa ku horreeyey saaro ama ilmaha waxaa ku horreeyey haajaro ismaaciil hor dhashay waaya warajaca wuu soo noqday ibraahimu ibraahim ilaa filistiin buu ku soo noqday warazaqahu llahu ilaahay wuu ka arsaaqay min haajara gabadhii haajaro ahayd ismaaciila ismaaciil buu ilaahay ku irsaaqo ismaaciil bay dhashay wakaarad way hinaastay saaratu saarar ayaa hinaastay xataa aljaad ilaa ay ku khasabtay ibraahiima ibraahim ilaa nafyi haajara haajaro in la masaafuriyo gabadhii ka dambeysay baa wax dhashay iyadoona iyado wax weli wax dhalin <clears throat> marka waxay tiri gabadhan iyo gabadheedaba idhaafi ahay waqaarad way hinaastay saaratu xataa aljaad ilaa ay maaragtay kaga khasabtay ibraahima ibraahim ilaa nafyi haajara haajara in la masaafuriyo ahay in la fogeeyo maca waladiha iyadoo uu heliyey wiilkeedii asakiir yaraa ismaaciil ahaa wiilkeedii ismaaciil ahaa iyadoo iyadoo wadato meeshana waxyi rabbi baa ku jira subxaanahu watacaala maaha amarka saare keliya in nabiyullaahi ibraahim uu maaragtay haajiro iyo ismaaciil uu maka ku keenay maahane amarka rabbi baa meesha ku jira waxyi bay ahayd sidaasaana ilaahay u gartay ismaaciil inuu halkaa ku farcamo carabnu ka farcanto nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi wasalam oo doodkiisa uu kasoo baxo halkaana maaragtay khayrka iyo gurigaas kacbada iyo beytka ilaahay inuu halkaa ku barbaaro halkaa nebi laga soo saaro sidaasaa ilaahay qadaray subxaana watacaala waxyu min asamaa weeye ahay faqadima wuu keenay bihimaa labadoodii waa haajire iyo wiilkeedii ismaaciil ah ila alxijaaz buu keenay wa askanahumaa wuu dejiyey biwaadin waadi iyo dooxuu dejiyey hayra dii zarcin aan nabaad iyo miro lahayn oo cinda bayt illaahi almuxaram gurigii ilaahay ee xurmada lahaa agtiisa ah alladii waadigaasoo lam yakun aan ahayn id daaka waktigaas ilaa murtafican mid ka sarreeyo min alardi dhulka wax yar ka sarreeya ma ogiya karaabiyati sida burjo oo kale bacaad oo kale ahay burjo yaroo bacaad oo wax yar dhulka ka sarreeyu ahaa oo ta'tiihi ay imaanayso ay ku yimaadaan assuyuulu daadad baa imaan jiray oo fa fata'khudu way qaadi jireen oo way mari jireen daadadku can yamiinihi wa shimaalihi buurtaa yarta ah dhinaca midiga iyo dhinaca bidaxay ka mari jireen buurtaa yarta ah waadigaa yarka ah oo wax yar dhulka ka yara kacsan yacni waadigu xaggana wuu ka maraa xaggana wuu ka maraa waa meel yaroo buur ah kacbadu markaa ma dhisno kacbadu ma dhisno meeshaa yaroo buurta ah oo biyuhu xaggana ka maraan xaggana ka maraan halkaasuu dejiyey ahay fa wadacahumaa wuu dhigay haajare iyo wiilkeedii ismaaciil cinda dawxatin geed weyn hoostii fawqa zamzam ceelka zamzamka korkiisa ceelkuna markaa ma jiro fii acla almasjidi meesha hadda masaajidka ku yaalla korkeeda ah halkaasuu dejiyey ahay walaysa mana ahayn bimaka tamako yowma idin maalinta axadun hal qofna ma joogin maxaa yeele dhul oo mana ah oo cillo ah meesha haddayna biyo lahayn dadkuma noolaan karo waa erago-an waa xigmad rabbi subxaanahu watacaala ilaahay dadka muxsiniinta ah mu'miniinta ma dayaco ma dayaco halkaasuu ku furay ahay walaysa bimakata maka ma joogin yowmaidin maalinta axadun qofna walaysa ma ahayn bihaa mako kuma sugnayn ma un biyo biyona ma lahayn ahay fa wadaca wuu dhigay cindahumaa agtooda jiraaban buu dhigay kolay jiraab ama oli waxa la yidhaahdo fiihi uu ku jiro tamrun timir iyo wasiqaaun sibraar ama qarbad fiihi uu ku jiro ma un biyo yani jiraabku waa maqaar neef ari maqaarkii oo sidii boorsadii inta laga dhigay wax lagu rito oo lagu qaato boorsooyinkan hadda markaa safarka tahay alaabta iyo waxaa lagu qaato kuwii oon maqaara ah wey maqaar ah marka qaarna waxaa lagu qaataa alaabta caadiga ah timirta iyo waxyaalaha la xiriiro qaarna waxaa lagu qaadan jiray biyaha ayaa lagu qaadan jiray marka qarbadna waa la dhahaa kan biyaha sibraarna waa la yidhaahdaa qarbadku markuu wen yahay oo haragga neef geela waxaa laga bixiyey sibraarkuna waa markii neef ariyaa laga bixiyey oo markaa biyo lagu shubtay waddankeena waa wuu soo gaaray bahal qumba la yidhaahdo anu waxaan soo gaaray subaga lagu dhigto oo maaragtay maqaarkee ah ahay marka maqaaro oo weelal ahoo sahay lagu qaato alaab lagu gurto way soo dhawaadeen hadda adduunka de waa hormarayo maqaarkii iska badaayay xataa weelashii geedahaba hadda si yaa sii baaba-ayabo yaaba sii baaba-aya <clears throat> waaya halkaasuu dejiyey markuu saa u dhigay oo uu ka tegayey bay waxay tidhi xaggee nooga tegeysaa xaggee nooga tegeysaa wuxuu yidhi ilaahay baa idinkaga tegay subxaanahu watacaala haddaba ilaahay nana dayici mahayay tiri iska bax ilahay nama dayacaye ahay markuu dhaqaaqo xoogaa sii socday buu intuu soo jeestay buu duceeyey ducadiina ilaahay waa u aqbalay ahay rabbana inii askantu min duriyatii biwaadin gayra di zarcin cinda baytika almuxaram rabbana liyuqimu الصalaata fajcal afidata min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacalahum yashkuruun ducadaa ilaahay waa u aqbalay nabiy llahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yihi nabiy llahi ibraahim rabbanaa rabbigeenow rabbigeenow inii anigu askantu waan dejiyey min duriyati awlaadaydii biwaadin meel dooxo ahoo kayra di zarcin aan wax nabaad iyo miro aan lahayn meeshaasoo cinda beytika almuxaram gurigaagii xurmada lahaa agtiisa ah maxaan u dejiyey rabbanaa rabbige yaa rabbanaa liyuqiimu salaata inay salaada oogaan darteed hadda kacbada kacbada qofka markuu salaada ku tukanayo garan karaa khalqiga intaa la eg maaragtay oo ilaahay subxaana watacaala hortiisa maalintaa taagan khushuucda iyo qabowga iyo macaanka ahay liyuqiimu asalaa yani salaadu waa cibaado ka weyn waxaan oo dhan xilligaa nabiyullahi ibraahim ba wuxuu leeyahy waxaan meeshaa u dejiyey liyuqiimu asalaa baryadii uu sii wada nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi fajcal ilaahu ka yeel af-idatan min annaasi dadka qaarkiis qalbigooda tahwii ilayhi mid uu jeclaado iyaga hay culamada waxay dhahen mufasiriinta afidatan min annaasi minta haddii laga reebi lahaa oo afidata annaas la dhihi lahaa qofba ma hareenba meesha la isugu tegi lahaa laakiin qeyb dadka kamida ilaahu qalbigooda jeclaysii hadda waad aragtay dadka muslimiinta ah qofkii xajka tegayna wuxuu leeyahy ku noqo kii aan teginna faruurta qaniinayaa allow yaa janis holo bay ka maraysaa mid iska dhowhan oo lacag haysto oo baasboor haysto wax walba haysto aan danaynan waa arkaysaa laakiin uma badno inta qalbiga ka jecel inta tagtay oo yaa ku noqdo leh ilaahay qalbigoo dadka mu'miniinta qalbigoodii buu jeclaysiiyey kacbadii ahay intaa keliya ma ahane rabbanaa rabbigeeno warzuqhum ilaahu irzaaq min athamaraati mirahana ilaahu ka irzaaq waxa weeye waa aragteen maka waxba kama baxaan beero ma lahan soo ma jeedid dhul maaragtay khudaaru kama baxdo masaga kama baxdo maaragtay haddana saasay tahay markaad banaanka usoo baxdo suuqa aad timaado wax walba way yaalaan way yaalaan ilahay baa ku irsaaqay marka haddii marka intaasoo dhan ay dhacday maxaa saa loo yeelay lacallahum yashkuruun wahay ha shukriyeen markaa ha shukriyeen baryadaa ilaahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ilahay waa aqbalay maalintaas haajare iyo ismaaciil oo ilmo yara ah uu halkaa dhigayay cidna ma joogin biyana ma lahayn aadibna ma lahayn halkaa timirta ugu jirto iyo sibraarkaas yarka ahoo biyuhu ugu jiraan ayaa sahay iyo zaadba uu ahaa iyo jiscinba intaasaa u ahayd ayaa u ahayd ahay <clears throat> wadaca wuu dhigay nabiyullaahi ibraahim cindahumaa agtooda haajire iyo ismaaciil jiraaban jiraab buu dhigay kolay ama oli oo fiihi uu ku jiro tamrun timir wa siqaa un sibraar fiihi uu ku jiro maa un biyo warajaca wuxuu u noqday nabiyullahi ibraahim ilaa filistiin buu u noqday ahay walam tamdi kama soo wareegin ayaamun maalmo xataa nafada ilaa uu ka dhamaaday azaadu zaadkii iyo jiscinkii iyo walmaa-u biyihii waa dhamaadeen timirtana waa dhamaatay biyihina waa dhamaadeen marka qisada wuu gaagaabinayaa sheekhu qisada wuu gaagaabinayaa saxixulbukhaariga ku qorantay lakin iyadoo faahfaahsan ilmihii baa ooyey markuu gaajooday uu ooyey markuu ooyey bay u baqday waxay tihi amuu gaajo u dhintaa meesha wax jooga male waa cildo markaasay bal waxay tihi ba amaad wax aragtaa labadan buurood oo yararka ahay oo safa iyo safa iyo marwa bay midba mar orod ku fushay toddoba jeer bay xagga u oroday dana xaggay u oroday dad bay bidhaabinaysaa jooq iyo jaaq male shanqar male maaragtay hadal male dad male meelaha sidaas oo kale ah xataa ugaarta bahalkii dugaagu xataa waa ka waa ka guuraa maxaa yeele wa wax la cabiyo wax la cuno midna male baadiya biyo male dugaagu xataa waa ka guuraya ahay markii dambe iyadoo marwo saaran bay shanqar maqashay qaylo hadday soo orodaybo jibriil calayhi salaam ayaa garabkiisa ku dhuftay ceelkii zamzamka halkaasaa biyo ka burqadeen biyihii oo burqan ayaa ka hor yimid markaasa waxay tiraa la yidhi zam zam zam zam joogso joogso joogso yani waa luqadoodii masar looga hadli jiray markaa looga hadli jiray ahay halkaasaa biyihii kasoo burqadeen biyihii baa waxay u noqdeen baad iyo biyaba u noqday wiilkeeday waraabsatay iyadana waa cabtay muddayba biyaha ku noolaayeen biyihii markay meesha kasoo burqadeen haddana waxaa timid haad meesha haadda la yidhaahdo oo biyaha soo raacday iyadoo dee sahan caalamiha iska wadataa halkaasay haadaysaa raadeero iyo waxa ku xiran qalab ilaahay subxana watacala u sahlay meel fog bay wax ka aragtaa waad aragteen haadda meeshan maanta neef haddii la qasho dee daqiiqada kadib waa kula joogtaa marka horena xabad lama arkaynin marka biyihii mar haddii meeshii biyo yeelatay haad baa timid haadi markay timid reemiyii meesha mari jiray dee meeshaan biyo ceel laguma ogeynayn oo socoto ah baa haadda arkay haaddi markay arkeen waxay dareemeen meesha haadu joogto reer baa ka dhow dad baa ka dhow iyo biyo iyo wax lamid a ah. halkaasay marka ugu yimaadeen niman jurhum la dhihi jiray oo halkaa deganaa dhulka toos uma deganayn laakiin eriyada ka dhawaa dad ahaan meeshii ugu dhawaa ahayd ayaa marka kusoo leexday oo meeshii yimid markaasay marka ka idan qaateen haajira inay biyaha la cabaan oo la degaan mar haddii meesha biyo laga helay rasaaradii kalena waa laga helayaa sidaasay marka kula degeen ismaaciil waa weynaaday reerkii buu ka guursaday wuxuu dhalay iyo farkiisii iyo sidaasay marka dambe haddana ku carboobeen qisada waxbaan ka arkeyna insha allah wuu gaagaabinaya lakin sheikhu walam tamdi kama soo wareegin ayaamun maalmo xataa nafada ilaa u dhamaaday uu ka dhamaaday azaadu walmaa-u zaadkii biyihi wa hunaaka halkaasaa tafajarad waxaa burqaday bi'ru zamzam zamzam ceelkeedaa burqaday bifadli illahi ilaahay fadligiisa fasaarad waxay noqotay ceelkii zamzam quutan quud buu u noqday iyo cunto lahumaa labadoodii haajire iyo iyo ismaaciil calayhi salaam wa balaaqan ilaa xiin buu u noqday meel ku gaar balaagan ilaa xiin meel ku gaar buu u noqday ahay walqisatu qisaduna macruufatun waa mid la garanayo bituuliha dherarkeeda waa la garanayaayo saxiix bukhaariga imaam albukhaari baa kitaabu alambiya kusoo arooriyey iyadoo faahfaahsan oo intaan ka dheer ahay waja-ad way timid qabiilatun qabiilo yamaniyatun reer yamana wahiya jurhum thaaniya jurhumtii labaad weeye jurhumtii labaad qabiilkaasaa yimid faqadanad way degtay makata makay degtay biidni um min ummi ismaaciil ummu ismaaciil idankeedii fasaxeeda ma kula degi karnaa way garanayaan gabadhan keligeeda oo halka wiil wato cidlada degan qof ilaahay wata inuu yahay soo ma jeedid boob ma jiro qayla ma jirto dhac ma jirto xoog ma jiro biyaha nooga tagay ceelka waan kaa qaadaynaa gabar keliyata ma jirto fasax bay ka qaateen way ufasaxday iyaduna way ufasaxday yahay yuqaalu waxaa la yidhaha inahum iyagu qabiilkaasu kaanuu waxay ahan qabla dalika markaas ka hor fi lawdiyati dooxooyinkay ku sugnaayeen allatii dooxooyinkaasoo biatraafi maka maka maka dacaladeeda ah dooxooyinka waaweyn oo maka dacaladeeda halkaasay deganaayeen dad oomana iyo oon dilay ahayn oo meelo fogfog u arooro halkaasay deganaayena waa la yidhi ahay waqad saraxad way caddaysay riwaayat riwaayat lbukhaari imaamulbukhaari riwaayadiisa annahum ayagu dadka jurhumka ah nazaluu makata maka inay degeen bacda ismaaciila ismaaciil kadib ahay wa qabla an wa qabla an ya wa qabla an yashiba intuuna korin ka hor soomaaliya intuuna weynaanin ka hor inay meesha soo degeen wa anahum iyaguna kaanuu inay ahaayeen yamuruuna kuwa soo maro bi hada alwaadi waadigaas qabla dalika markaa ka hor meeshaan way mari jireen oo dariiq bay u ahayd laakiin weligood biyo iyo ceel kumayna arag markay arkeen gabadhan iyo ceelkan iyo biyahan burqanayo markaasay meeshii degeen oo degaan rasmi a ah ka dhigteen ay ka dhigteen waya waaya halkaasuu marka nabiyullahi ibraahim dejiyey haajire iyo ismaaciil wuxuu ku noqday ardu falastiin falastiin marka waxaa joogto saara joogto markaa saara joogto ahay waaya intaa kadibna inuu soo nonoqday ilaa afar jeer nabiyullahi ibraahim calayhi salaam afar jeer inuu kusoo nonoqday ayaa la sheegaa laba ka mida qur-aankaaba sheegay oo markii la gowracayay oo intuu riyooday uu arkay inuu gowraco waa yaraa marka ibrahim ee ismaaciil uu yaraa ilmo yar buu ahaa ismaaciil marka mana uusan dhalan intuusan dhalan weeye isxaaq intuuna dhalan oo saarara aysan isxaaq dhalin weeye marka kalena waa marka kacbada ay dhisayaan laba mar oo kalea jirto oo ayagana noo imaan doonto mar intuu xaaskiisa u yimid gabadhi uu ka guursay reer jurhum intuu u yimid ismaaciil oo maqan buu waraystay markaasay u calaacashay waa baanoo waa hognay tiri wuxuu yihi waxaad ku tidhaahdaa aqalka mooshiisa bedel aqalka albaabkiisa bedel markuu yimid bay u sheegtay wuxuu yidhi aabahay buu ahaa waana furanta mar labaad buu yimid oo islaan kale isagoo qabo markii uu ismaaciil maqan yahay bal ka waran buu yihi reerkii soo yaha ismaaciil soo yaho nimco iyo barwaaqo aan ku jirnaa bay tahay alxamdulilah wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa aqalka mooshiisa adkayso si fiican ugu fara adeyg middaan ku mintid marka labadaa jeer oo kala duwan marka uu ku riyoonayo inuu gowraco oo qur-aanku sheegay iyo markay kacbada dhisan iyadana qur-aanku sheegay afartaas waa la og yahay marar kale inay jiraanna waa laga yaabaa kuwiiba hadda ku faahfaahinaya marka waqad kaana wuxuu aha ibraahima ibraahim yarxalu mid u safro usoo safro ilaa makata mako mid usoo safro bayna caawinatin wa ukraa marmar midka usoo safro marmar bayna caawinatin wa ukraa isku qabo hal mar isku macnee ahay marmar buu usoo safri jiray liyutaalica siduu u indha indheeyo tarikatahu dadkii uu meesha oga tegay iyo xaalkoodu meeshuu marayo walaa yuclamu lama oga kam kaanad intay ahayd haadihi rixlaatu safaradaanu meeqo jeer bay ahaayeen lama ogo ilaa ana almasaadira laakiin ilaha altaariikhiyati taariikheed almawfuuqati ee lagu kalsoon yahay xafidad waxay xifdisay arbacatan minhaa afar kamida taariikhdaa sheegtay laba qurankaaba sheegay labada kalena axaadiistaa sheegtay inay ka badnaayeenna waa laga yaabaa oos intaa kusoo nonoqonayo ahay inay ka badnaayeenna waa dhici kartaa <clears throat> waaya faqad dakara allahu tacaala ilahay wuu sheegay safaradaas uu ibraahim kusoo noqonayay maka faqad dakara allahu tacaala ilahay wuu sheegay fi lqur'aani qur-aanka uu ku sheegay annahu alle araa inuu tusiyey ibraahima ibraahim fi lmanaami riyo inuu ku tusiyey iyo hurdo annahu asagu yadbaxu inuu gowracayo ismaaciila ismaaciil faqaama wuxuu u istaagoo meel mariyey faqaama wuxuu u istaagay ibraahim biimtithaali ha hada alamri amarkaas inuu fuliyo iyo meelmarintiisa ayuu istaagay <coughs> ayuu istaagay <coughs> marka sagaasan jir waad ogtihiin qofku markuu weynaado uu laxajeclada ku badato dadka iska badaaya xataa dunyada shay yar oo uu lahaa in la taabto ma ogolo sagaasan jir halkii wiil uu dhalay uu fiirsanayay gawrac la yidhi maxaad u malayn weliba amar toosa maahana riyay ahayd ahy ina hada lahuwa albalaa lmubiin buu ilahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala arrinkaasi waa imtixaan cad imtixaan weyn wey waa imtixaan weyn ahay yacni jacaylka uu qabo wiilkiisa halkaa wiil eemadiga ah weliba isagoo sagaashan gaaray oo waa yeelay ama boqolba gaaray jacaylka uu qabo madigiisa keligii ah uu fiirsanayo iyo amarka rabbi kuu qaataa la eegayaa soo ma jeedid oo arrin aad aada u adag wey aada u adag sidaa darteed oo arkaysaa nabiyullahi ibraahim qur-aanka inta lagu sheegayo <clears throat> waya ilahi wuxuu ku yihi qur-aanka falama balaga macahu sacy qaala ya bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuk fandur maadaa taraa uu la tashaday ahy markuu wiilkii yara qaangaalay oo tabar galay wuxuu yihi wiilkaygiiow inii araa fi lmanaam waxaan ku arkaa riyada anii adbaxuka anigoo ku gawracayo fandur maadaa taraba maxay kula tahay wiilkiina waa hogaansamay qaala yaa abati ifcal ma tu'mar ahy samee waxaa lagu amray satajidunii in sha allahu min asabiriin waan sabrayaa amarka fuli wiilka maanta ha lagu gawrac yeelayo waa kee kuwa halkan jooga nine bay ku ordi lahaynba soo maa meeshaan waxyi baa socda waa ambiyo nabiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam wiilkana waa imtixaaman yahay amarkii aabihii amarkii uu qaatay amarkii rabbi odagana waa imtixaaman yahay labada imtixaanka waa ku baaseen labada waa ku baaseen ahay faqad dakara allahu tacaala ilaahay wuu sheegay fi lqur'aani qur-aanku ku sheegay anahu alle caraa inuu tusiyey ibraahiima fi lmanaami hurda inuu ku tusiyey anahu isagu ibraahim yadbaxu ismaaciila ismaaciil inuu gowracayo faqaama wuu istaagay ibraahim bimti bimtithaali hada alamri amarkaa fulintiisa iyo meelmarintiisa ilahay qur-aanku wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala falamaa aslamaa watallahu liljabiin falamaa goortii aslamaa ay hoggaansameen oo amarkay u hoggaansameen waa ibraahim iyo ismaaciil calayhim assalaam oo watallahu u dhigay liljabiini dhinaca uu dhigo inuu gowraco uu rabo wanaadaynaahu an ya ibraahim wanaadaynaahu waan u yeernay u dhawaaqnay an ya ibraahim ibraahim baan idhi qad sadaqta waad ka run sheegtay arru'ya riyadii ahay innaa anagu allah kadalika sidaasaa najzi u abaalmarina almuxsiniina dadka wan wanaagsan ahay darajatulmuxsin buu gaaray wiilkii lagu arko madiga aha baa la yidhi gawrac wuu wuu amarkiibu fuliyey intuuna birti marinin markuu dhinaca u dhigay wiilkiina uu hoggaansan yahay ayaa ilaahay subxaana watacaala bedel kala keenay ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala suuratu saafaat ina hada lahuwa albalaau lmubiin ina hada arrinkaasi ahay gowraca in la faray ibraahim ismaaciilna u hoggaansamay ina hada arrinkaasi lahuwa isagu albalaau imtixaankii weye almubiinu caddaa oo weynaa weye ilahi wuxuu ihi wafadaynaahu waan ku furanay bidibxin cadiim ahay wan weyn baan ku furanay wan aada u weyn bedelkiisi loo keenay marka gaaladu waxay yidhaahdaan khaasatan yahuudda iyo ayagoo sharafta intaa leeg nabiyullahi ismaaciil u diidayo qofka la gawracay qofka la gawrici rabay ee hogaansama oo aabihii u hoggaansamay waxay yidhaahdeen ismaaciil maahane waa isxaaq waa isxaaq sidaana sax ma aha qofka hoggaansamay waxa weeye waa ismaaciil qofka weynaa labadooda markaa isxaaqba maba jirin maba dhalanbo saarna maba aysan dhalin maba aysan dhalin mar dambe weeye waxay u tegayaan malaa'igtii soo maaragtay ii sheegeen malaa'igtii intay u tagaan oo kusoo hidaan ibrahim oo maaragtay ay malaa'igtii soo haligi rabtay soo eh, qoomu soo maaragtay gedin rabtay soo halaagi rabtay ibraahim intay u tagaan oo neef u qalo suuratu daariyaad baa ka sheekanaysa qur-aanka meelo kalabo <coughs> marka uu wareysanayo qaala famaa khadbukum ayuha almursaluun qaala qaaluu inaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin ilayhi ahay markaas baa ilaahay subxaana watacaala ugu bishaareynayaa biqulaamin caliim bigulaamin caliim iyo biqulaamin xaliim bigulaamin xaliim haddaad aragto waa ismaaciil bigulaamin caliim haddaad maqashana waa isxaaq weeyaan waxaana laga garanayaa bishaarada isxaaq inay dambeysay suuraddan saafaad lafteeda ka sheekaynayso falamaa aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu an ya ibraahim qad sadaqta aru'ya ina kadalika najzi lmuxsiniin ina hada lahuwa albalaa'u almubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim watarakna calayhi fi laakhiriin salaamu calaa ibraahim kadalika najzi lmuxsiniin inahu min cibaadina almu'miniin marka kadib waxaa yidhi wabasharnaahu biisxaaqa nabiya min alsaalixiin waa marka kadib wabasharnaahu waan ugu bishaaraynay ibrahim biisxaaqa waan ugu bishaaranay isxaaq markii nabiyullaahi ismaaciil gawriciisii iyo siday wax u dhaceen laga soo sheekeeyey kadib waxaa la yidhi wa basharnaahu biisxaaqa nabiya min asaalixiin marka isxaaq inuu dhalasho dambeeyey qur-aankaaba sheegayo halkaasa laga garanayaa sheekuna wuu xusi doonaa waya wuxuu yihi waqad dukira sheekhu wuxuu kaloo weliba sheegayaa arrintan qofka la gowracay oo weliba da ahaan weynaa inuu ismaaciil yahay qofka la gawrici rabay oo haddana da ahaan weynaa inuu ismaaciil yahay kutubtoodaaba sheegayso xataa buu leeyahay waqad dukira waa la sheegay fi sifri takwiin majalada t takwiin la yidhaahdo waxaa lagu sheegay ana ismaaciila ismaaciil kaana inuu ahaa akbaru min isxaaqa isxaaq mid ka weyn bithalaatha cashara sana saddex iyo toban sano inuu ka weynaa wuxuu qisada usoo guurinayaa xataa kutubtooda inay sheegayso inuu saddex iyo toban sano ka weynaayo ismaaciil u saddex sano wa siyaaqu lqisati qisada siday u socoto yadullu waxay kutusaysaa calaa annahaa waqacad inay dhacday xilliga gowraca la isku dayayo oo nabiyullaahi ibraahim uu ku riyoonayo inay dhacday qabla miilaadi isxaaqa isxaaq dhalashadiisii ka hor lianna albishaarata bishaarada biisxaaqa isxaaq ilaahay ugu bishaaraynayo dhukirad waa la sheegay bacda sardi alqisati bitamaamiha qisadan markii laga soo sheekeeyey oo laga soo sheekeeyey oo la dhamaystiray qisada dhammaanteed markii lasoo taxay oo laga soo sheekeeyey kadib bay timid oo tii haddaan akrinaynay wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan min asaalixiin markii laga soo sheekeyey qisada gawraca kadib baa la sheegay ayaa la sheegay wa hadihi alqisatu qisadaani tatadamanad waxay kulansanaysaa rixlatun waaxida hal safar safarka qisada gawraca waxay noo sheegtay afartii safar oon sheegnay nabiyullaahi ibraahim inuu maka ku yimid mid kamida cala alaqal ugu yaraan hal qisay ka hadlaysaa oo gormay ahayd qabla an eh, qabla an shayaba ismaaciil ismaaciil intuuna korin qabla an yashiba dhe qabla an yashiba ismaaciil ismaaciil inta uusan korin inay ahayd markaa wuu yaraa falama balaga macahu sacya markuu tabargalay weli waa yar yahay guuriyo ma gaarin waa ilmo yar markaa waya ama rixlaatu safaradii athalaathu ee saddexda alaakhiru ee kale faqad rawaaha wuu wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari bituuliha dherarkeedii can ibni cabaas buu ka wariyey marfuucan isagoo xadiisku marfuuca yani marfuucan wuxuu leeyahay isagoo xadiiska nabiga loo koryeelay saxaabiga hadduu xadiis sheego uusan nabiga u koryeelin xadiiskaasi waxaa la yidhahdaa mawquuf ahay saxaabigaas ayuu mawquuf ku yahay haddii taabicigu taabicigu waa waa ardaygii saxaabiga nabiga muuse arg soo maha taabicigi ba wuxuu yidhi qaala rasuulullah sal ly slam haddii taabicigu rasuulka ma arage seebuu qaala rasuulullah u yimid waxaa layaha mursal xadiiska mursal ba idhahda maarata cilmu xadiidka isilaaxa ama saxaabigu hadduu xad qiso sheego laakiin uusan u rafcin xagga nebiga sala allahu alayhi wasalam oo hadalkiisa uu yahay waxa la yidhaha mawquuf marka hadii nabiga loo rafciyana marfuuc baa la yidhahda saas marka xadiisku wuxuu leeyahay ibn cabaas baa wariyey waana marfuuc oo nabiga laga wariyay sal ly slam saas u ujeeda waa saxix buhaarigana <clears throat> marka afarta kale saddexda kale oo safar oo nabiyullahi ibraahim alayhi salaam uu ku yimid maka waxaa wariyey saxiix albukhaariga cabdullahi ibn cabaas weliba xadiisku waa marfuuc wa mulakhasuhaa wa mulakhasuhaa duuduubkeedana waxa weeye qisada duuduubkeeda anna ismaaciila ismaaciil lamaa shaba markuu koray oo watacallama alcarabiyata carabiga uu bartay min jurhum qabiilkii reer jurhum oo meesha deganaa carabiga ku hadli jiray markuu ka bartay wa anfasahum oo weliba uu ka badiyey wa anfasahum uu ka badiyey haa wa acjabahum uu ka yaabiyey luqada qofka u dhashay iyo qofka barto waxaa laga inu inuu badiyo qofka barto intuu leeyahay adigu luqadda ma taqaanide luqadaadi koowaad ma ahane baro baro intuu leeyahay waxaa laga yaabaa wax walbo inuu barto hadda waxaad arkeysaa nin aan soomaali ahayn oo af soomaaliga bartay oo maahmaahyaha uu taxaya weligaa maad maqalbo isagu intaa uu dadaalaya waxbuu isku xerxerayaa adiga laakiin afkaaga weyo waxbaa kaa hoos baxaya isma lihid marka sidaas marka dadaalka kaasaa keenayo lama waa mulakasuha qisada saxiixulbukhaariga kusoo aroortay cabdillahi bn cabbaas duuduubkeeda waxa weeye iyo nuxurkeedu ana ismaaciila ismaaciil lama shaba markuu koray oo weynaaday watacalama alcarabiyata carabiga uu bartay min jurhum jurhum uu ka bartay wa anfasahum uu ka badiyey wa acjabahum weliba ka yaabsaday zawajuuhu waxay u guuriyeen imra'atan minhum gabar ayaga ka dhalatay oo kamid a ah, bay u guuriyeen wa maatad ummuhu hooyadiina way dhimatay haajaro way dhimatay ahay way dhimatay gabadhiina wuu guursaday isagoo gabadhii qabo oysan caruur u lahayn wabadaa waxaa u muuqday liibraahiima ibraahim waxaa u muuqday oy la ahaatay an yutaalica inuu soo indha indheeyo tarikatahu dadkii meesha uga tegey haajare iyo ismaaciil yaa dhintay yaa nool inuu soo indha indhay fa jaa wuu yimid ibraahim bacda hada tazawuji guurkaas kadib ismaaciil markuu gabadhaa guursaday reer kadib buu ibraahim yimid falam yajid muuna helin ismaaciila ismaaciil muuna helin nabillahi ismaaciil waa maqan yahi marka awgaarsiba ku maqnaa baa la yidhi ahay fasa'ala wuu weydiiyey imra'ataw xaaskiisii buu weydiiyey canhu ismaaciil buu weydiiyey xaaladdiina marka horema iyo wa can axwaalihimaa iyo xaaladoodiibu ismaaciil ka waran xaaladiinana ka waran ahay waya fashakad ilayhi way u sheegato way cabatay diiqa alcayshi nolol xumo iyo nolol ciriiri nolol ciriiri ah bay ka cabatay ma noolin bay jira waa hoognay waa bacna waa jabna waa lunnay ahay marka islaan sheeganayso oo wix ilaahay siiyey ba alxamdulilahi aan lahayn haba u yaraadeen habaa u badnaadeene taa haddii ilahay qoorta kuu geliya waa imtixaan wax walba haddii la siiyo cabashada uma kasoo horeysa calaa calag waana dhaqanka annaga ummad haddaan leena aan leena gabdheheenaba ma ahee waa sida maaragtay aan u samaysan nahay haddaad u imaado nin xoolo u xaraysan yihiin geel iyo ari iyo lo-bo wuxuu ku leeyahy ariga waa xayn yar lo-di wuxuu ku leeyahy waa saco yar geel wuxuu ku leeyahy waa hala yar waa neefaf roobkii daay wuxuu ku leeyahy daruur yar baa da-day soo ma jeedid hay wax walba waa yareeyey waa xumeeyey waa calaacalay ummad un calaacal ku dhisan alxamdulilahi male marka bini aadankana sidaasaa u badan sidaasuu u badan yahay qof ilaahay ku shukriyo ilaahay waafajiye ma ogiye waa sidaa waaya gabadhaas waa sheegatay ilaahay wuxuu qadaray nabiyullaahi ismaaciil waa nebi waa nebi ilaahay qof marka calaacalayso sheeganayso inuusan ilaahay xaas oga dhigin sababtaasaa ilaahay usoo diray nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam weliba wiilkiisi oo muddo uusan arag oo safar oga yimi muuna sugine fariin buu u raba uu isaga tegay xikmadana ilahay baa og subxaana watacaala ahay fa shakad ilayhi waxay oga cabatay diiqa alcayshi nolol xumo iyo ciriiri fa awsaaha wuxuu u dardaarmay an taquula inay ku dhahdo liismaaciila ismaaciil inay ku dhahdo ma garanaysa ninkan an yuqayira inuu bedelo catabata baabihi albaabka gurigiisa inuu bedelo moosha baasha moosha la yidhaahda iridda labada dhigood ee aqalka marka la gelaya xaggii iyo xagga ku kala yaallo midka midaha yaa moosha la yidhaahdo moolaha inuu bedelo moosha bedel buu yidhi albaabka aqalka bedel ahay an yuqayira inuu bed inuu bedelo catabata baabihi farintii oo sidaahay u dhiibtay ma garanayso waxa laga wado wa fahima wuu fahmay ismaaciilu ismaaciil ma araada abuuhu aabihii wuxuu ujeeday buu fahmay fadallaqa wuu furay imra'atahu xaadkiisii tilka taas ahayd waa sasaxan tahay buuyidhi arinta lagugu furayna adaa keenay watazawaja wuu guursaday imra'atan ukhra haweenay kale wahiya iyaduna haweenaydaas ibnatu madad ibnu camrin weeye ninka madad ibnu camrin la yidhaha dhalay kabiiru jurhum jurhum odaygeedii wa sayiduhum madaxdoodii iyo ugaaskoodii ninkaasaa dhalay marka nin aada u cajaa'ib badan buu ahaa ismaaciil calayhi salaam waa nebi ilahay hadee garan karta ilahay doortay subxaana watacaala markay aada ugu bogeen marka ninkii boqorka ahabaa gabadhiisa u guuriyey wa jaa wuu yimid ibraahiimu maratan ukhraa mar kale bacda hada tasawuj athaaniy guurkan labaad kadib buu yimid gabadhii labaad oo boqorku dhalay isagoo qabuu yimid falam yajid muuna helin ismaaciila ismaaciil muuna helin waa waaye farajaca wuu noqday ilaa filistiin buu ku noqday bacda an sa'ala markuu weydiiyey zawjatahu xaaskiisii canhu ismaaciil markuu weydiiyey wa can axwaalihimaa iyo iyo axwaashooda waa ka waran buu yihi reerkii iyo ismaaciil ka waran arrintiina ka warran noloshiina ka waran ahay fa asnad cala allahi waxay ka mahad sheegatay ilaahay subxaanahu watacaala alxamdu lilahi bay tiri ahay ilahay bay ka mahad sheegatay fa awsaa wuxuu u dardaarmay ilaa ismaaciila ismaaciil inay gaarsiiso an yuthabita inuu sugto catabata baabihi albaabkiisa inuu guriga albaabkiisa inuu sugo adkaysu yiri ku faraada ku ay kaa fakanin waa laba jeer soo maaha waa laba jeer marna waa markii isagoo yar haddii riyada oo qur-aanku sheegay laba jeerna waa kan markii gabadhii hore calaa casho iyo gabadhaan dambe afartii jeer mar baa ahay waata markiina wa jaa wuu maratan thalitha mar saddexaad tii hore oo qur-aanka lagu sheega u ka reebay ahay mar saddexaad falaqiya wuxuu la kulmay nabiy ibraahim calayhi salaam ismaaciila ismaaciil buu la kulmay markaan saddexaad wa huwa walxaal huwa ismaaciil yabri uu qoranayo nablan leebabkiisii buu qoranayaa nablan lahu leebab uu lahaa buu qoranayaa taxta dawxatin geed weyn hoostiis ahay reemiyii waad aragteenu dan la-aan ma noqdaan si reer magaalkan iska warwareega ma aha oo maqaayadaha inta iska fariis iska sheekeeyo ma yaqaanaan intuu guriga joogo waxbuu qorayaa ama haan buu qorayaa ama koor buu qorayaa ama fandhaal buu qoraya ama xeeruu qoraya ama xun buu qoraya ha waana sheekeynaya waxna waa qorayaa nabillahi ismaaciil oo haddee leebabkiisi iyo fallaarihiisi iska qoranayo iska habaysanayo geed hoosti ayuu u yimid hay wahuwa yabriya isagoo qoranaya nablan lahu falaaro uu watay ama leebab uu watay taxta dawxatin geed weyn hoosti qariiban min zamzam ceelka zamzam agtiisa falama ra'aahu markuu arkay qaama ilayhi waa uu istaagay fa sanaca wuxuu sameeyey kama yasnacu lwaalidu sida aabuhu sameeyo bilwaladi wiilkiisa ku sameeyo walwaalidu sida uu sameeyo waalidku walwaladu dhe sida wiilku sameeyo bilwaalidi abihi ku sameeyo waa la ismucaanaqeeyo waa la isu istaagay oo waa laysdhudhunkaday ahay wa kana wuxuu ahaa liqaauhumaa la kulan kulankoodaasna wuxuu ahaa bacda fadratin tawiila min azaman ahay wakti dheer kala maqnaansho dheer wakti dheer oo lakama kala maqnaa kadib bay ahay bacda fadratin tawiila kala maqnaansho iyo kala go' dheer oo min azaman waqtiga kamid muddaa la kala maqnaa oo qalama ay yar tahay yasbiru inuu u adkaysto fiiha muddadaa dhexdeeda alcabu lkabiiru aabba weyn oday ah alawaahu oo naxariis badan alcatuufu oo qalbi jilicsan can waladihi wiilkiisa inuu ka adkaysto walwaalidu wiilkii waxaad tidhaahdaa walwaladu wiilkii albaaru baariga ah asaalixu wanaagsana alrashiidu ee toosnaana can abiihi aabihi inuu ka adkaysto ka maqnaado ahay yacni aabba wiil jecel muddo uusan ka adkaysan karin oo ka maqnaan karin oo moogaan karin wiil baari oo aabihii jecelna uusan moogaan karin oo dheer bay kala maqnaayeen ahay wa fi haadihi almarati markaan ayada ah waa marka afraade banayaa banayaa waxay dhiseen alkacbata kacbadii bay dhiseen wa rafaca waxay sare u qaadeen qawaacidahaa aasaaskeedii iyobay kor u qaadeen waadana wuu dhawaaqay ibraahimu ibraahim baa dhawaaqay oo addimay fi nnaasi dadkiiba u dhawaaqay bilxaji xajkiiba u dhawaaqay kamaa amarahu allahu siduu ilaahay baa amray ayuu u dhawaaqay oo ilaahay baa subxaanahu watacaala suurat lxaj ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kuli daamirin ya'tiina min kuli fajin camiiq ahay waadin adin oo dhawaaq fi nnaasi dadka dhexdooda bilxaji xajka ugu u dhawaaq hala yimaadoy hala soo xajiyoy dhe yaatuuka way ku imaanayaan rijaalan xal ay lugeynayaan lug bay ku imaanayaan wa calaa kulli daamirin bay ku imaanayaan mid kastoo bog laalan geeli socodka dheer lasoo geliyo meelaha fogfog laga yimid kuwii dhawaana lug buu ku imaan kii aan dhaweynna geel buu ku imaan way bog laalan tahay maxaa yeelay safar dheer bay soo gasho way baahan tahay hadda diyaarada iyo maraakiib baa lagu tagaa iyo doonyo iyo baabuur iyo wax walbaa lagu tagaa ahay yaatiina way ka imaanayaan min kulli fajin camiiq ahay afarta bayna jiho <coughs> ayay ka imaanaya meel walba laga imaanaya marka <clears throat> sidaasa marka xajkada loogu qulqulayaayo kacbada markaa aragta dhinacyaha meel walbaa laga soo hoobanayaa saacad walba waa la dawaafaya afar iyo labaatanka saac t v-ga haddaa hadda shido aad shido three a m four a m dad baa dawaafayo saacad walba waa la dawaafaya soo ma jeedid qof oo man oo hamuuntii qabo baa baa kasoo degayo jaranjarada kasoo degaya markaad aragto kacbada afarta dhinac baa laga imaanaya <clears throat> ahay waayo waqad razaqa allahu ilaahay uu ku irsaaqay ismaaciila ismaaciil min ibnati madad gabadhii ina madad ahayd ithnay cashara waladan labiyo toban ilmood oo dakaran rag ah lab ah wahum iyaguna naabit aw naba yuut waqay waqaydaar wa adbaa'il wamab xadad wa wamishma wa wamisha wa wayanma wa wanafiis wa waqiidmaan intaasoo wiil ayaa ilaahay ka siiyey gabadhi baariyada ahayd oo ilaahay ka mahad sheegatay watashacabad way kala farcantay way farcantay min haulaai alabnaa'i alcashara min haulaai ithnata cashara qabiila labiyo toban qabiilo ayaa ka farcamantay labiyo tobankii wiil midba qabiil uu noqday sakanad way degtay kulluhaa dhammaantoodna fii makata maka ayay deganaan muddatan intii wakti ah labiyo tobankii wiilo ismaaciil dhalay calayhi salaam labiyo toban qabiilay noqdeen nin walba qabiil uu noqday wa kaanad waxay ahayd jul maciishatihim noloshooda badankeedu waxay ahayd atijaaratu ganacsi mid ku tiirsan min bilaadi lyamani ilaa bilaadi shaam wa misr masr iyo shaam iyo yeman bay ka ganacsan jireen uma intasharad way kala faaftay hadihi alqabaa'ilu qabiilooyinkaas fii arjaa'i aljaziira jaziiradda daafaheeday ku kala faafeen bal jaziiradda iska daaya wa ilaa khaarijiha dibaddeedana waa u kala faafeen ahay jaziirat alcarab gudaheeda iyo banaankeedaba way u faafeen culamada taarikhdu waxay yidhaahdeen <clears throat> jaziirat alcarab gudaheeda carabtii ku faaftay waa kuwa carabiga weli ku hadlay kuwa laakiin banaanka ku faafay oo ka baxay jaziirat alcarab oo meelaha kale u gudbay dadka ugu dhow waxay dhahaan waa waa soomaalida dadka ugu dhow soomaalida way yidhaahdeen <clears throat> waaya uma dabadeed a adrajad way tirtirantay oo way ku milantay way baaba'day axwaaluhum arrimahoodii fii khayaahibi azamaani waktiga mugdiyihiisay ku kala milmeen oo waa la waayey meelay ku dambeeyeen ummado kaley noqdeenoo ku dhex milmeen yaa og xataa yurub soo gala yaa og asiya kala gala yaa og lama garanayo ilaa awlaadu naabid wa kaydaan labadaa nin awlaaddoodii maahane intii kale ummadaha ilaahay bay ku milmeen oo ismaaciil awlaaddiisii ah waxa weeye ay ku kala faafeen qaar africay galeen qaar eshiyada kale galeen qaar yurubay galeen ya meelay ku kala faafeen laakiin naabid iyo kaydaan labadaa wiil firkoodii waa kuwa hadda la ogyahay jaziirat alcarab ku haray weeye darsiga caawa intaasaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala waxaan qaladna allah naga cafiyo weli waxaan ku jirnaa taariikhdii carabta ayaan ku jirnaa kitaabkaan akrinayna waa araxiiq lmaktuum siiradii nabiga sal ly selam maana gaarin dhalashadii nabiga sala allahu alayhi wasalam maana gaarin maaragtay nabigu intuusan dhalan sal alla alay salam iyo siday maka iyo ahayd iyo quraysh say udhisnayd iyo waxaasoo dhan maana gaarin waa gaari doonaa insha allahu tacaala baaraka allahu fikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته